yidhi shiiku calaamadaasoo min min aakhirihi calaa aakhirihi aakhirkiisa korkiisa ku sugnaatay aakhirka mid ku sugan taasaan sheegay wa calaamatan calaamad ayaan sheegay calaamadaasoo min aakhirihi calaa aakhirihi aakhirkiisa korkiisa ahaatay wahiya calaamadaasu atanwiinu tanwiinka weeye sideedaba haddii damiirku mu'anaf u laabana mudakerna khabarkiisu noqdo haddaad rabtana waa mudakeri tadkiiri kartaa haddaad rabtana waa taaniisi kartaa fiiri damiir ayaa marjiciisi wuxuu noqday mu'anath khabarkiisina wuxuu noqday mudaker haddaad kanoo kale fiiri wahiya halkay u laabane calaamatani u laabane atanwiinuna waa mudaker kaad rabtaad ku mudaabaqay kartaa kitaabkan wax badan inoogu imaa doonta insha allah kaad rabto aa lagu mudaabaqeeya mar haddii damiirka marjiciisa iyo qabarkiisu iskhilaafaan kaad rabtaa lagu mudaabaqeeyo meelaha mudaab waxa weeyaan cadamulmudaabaqada mubtadiya khabarka layska saamaxay ka mid tahay wahiya calaamadaasu atanwiinu tanwiinkii weeye wa huwa tanwiinku nuunun nuun weeye nuuntaasoo zaa'idatun oo siyaado ah nuun ziyaado ah nuun ziyaado ah. ah haddii la yidhi maxaa baxay nuun asliye ah ka nuuni munkasir uu yidhi sajaaciga nuuntaasoo saakinatun reeban nuun reeban maxaa baxday nuunta xarakaysan ka nuuni dayfanin dayfanin nuunta ku jirto ka laba nuuna ku jirto dayfanu nuun waa midda qoran oo nuunta horaa ah. midna waa tanwiinta midda hore marka taas waa xarakaysanta taas waa xarakaysanta idaa jaaa dayfun jaaa lidayfani dayfanu fa owdaa bimaa tuqra duyuufu dayaafinu hmm, haddii marti yimaad dabraaca imaana dabraacyaana halaago baabaashay wixii marti lagu marti qaaday bimaa tuqraa tuqraa wax lagu marti qaadaa weye idaa jaaa dayfun marti hadduu yimaado jaaa lidayfi dayfanun martiga dabraaca u imaana fa owdaa ey fa ahlaka waxaa halaagay bimaa tuqra duyuufu waxa marti qaad martida lagu marti qaadaa waxaad martida lagu marti qaadaa oo loo diyaariyey dayaafinu dabraacyo marka dayfanun nuunta hore taas ayaa baxdo iyadu saakina maahan waa muxaraka caaqibka way gashay laakiin waa muxaraka nuuntaasoo talxaqu haleelaysa alaakhira aakhirka aakhirka geli waxaa baxday nuunta awalka iyo awsadka gelayda nuunta awalka iyo awsadka gelayda sida inkasir inkasir oo inkasara oo kale inkisaar oo kale inkisaar oo kale Ah, nuunta awelka iyo awsadka gelayda taasaa baxayda nuuntaasoo talxaqu mid haleelayda ah al alaakira aakirka lafdan luxuuqan haleelitaan luxuuqaasoo lafdan malfuudan mid lagu dhawaaqay ahaaday sifaad ka dhige marka dee masder oo nacti noqday waa baabkiis wey ah, masder oo nacti noqday marka mushtaq iskaga awilo laa lafdan luxuuqan haleelitaan luxuuqaasoo lafdan malfuudan ku lagu dhawaaqay ahaaday laa khadan mid qoraal mid la qoray aan ahayn waxay haleelaydaa tanwiintu isimka aakhirkiisa xagga dhawaaqa xagga qoraalka ma haleelaydo qoraalka marka wuxuu ula jeedaa bisuuratihaa loo qorima oo nuun ah saasuu ula jeedaa bisuuratihaa loo qorima saas ula jeeda in ula jeeda waxaa ku tusee ligayri tawkiidin nuunkaasoo ligayri tawkiidin u sugnaaday ligayri tawkiid nuun oo xagga dhawaaqa haleelayda oo aan xagga qoraalka haleelayn uu yidhi soo maahan markaasuu yihi nuunkaasoo ligayri tawkiidin u sugnaaday nuun oo ligayri tawkiidsan horta markuu yidhi lafdan ayay haloole ee la qorima waxaa baxday nuunulqawaafi gabayga nuunta ku horsado ah, nuunulqawaafi gabayada nuunta ay ku horsadaan oo qaafiyadu ay ku horsaydo isaga waa la qoraa nuuna loo qora kaas ah, qoraal nuun ahaana loo qora kaasaa baxay qoraalka uu isagu ka digayana waa in nuun ahaan loo qoro taasu tanwiin maaha tanwiin nuun ahaan looma qoro bisuuratiha looma qoro laa khadan xagga qoraalka maya oy nuunkaasoo ligayri towkiidin towkiid qeyrkiis u sugnaaday wuxuu ka ixtiraasa nuunu towkiid alkhafiifa nuunu towkiid alkhafiifa nuun ahaan bisuuratiha looma qoro laakiin maxaa loo qoraa bibedeliha biciwadihaa oo ah alif lanasfa can lanasfa can alifa loo qoraa marka waxayna tustay markuu lahaa laa khadan inuu ula jeeday bisuuratiha looma qoro hadduu ula jeedi lahaa laa bisuuratihaa walaa biciwadiha midna looma qoro uma bahdin likayri tawkiid maba u bahdin maxaa yeele nuun tawkiid laftirkeeda looma qoro waxa weeyaan bisuuratiha ee biciwadiha alla qora oo nuunta ku jirta la nasfa can nuun suuradeedii nuun aheyd looma qoro ha loo qoraa alif Ah, marka marka hore hadan hadka wuxuu la jeeda bisuuratiha nuun suuradeedu looma qoro saas ula jeeda ee eh, hadduuba marka hore ula jeedi lahaa suuradeed iyo ciwadkeed midna lama qoro likayri tawkiidi ma imaantay xayra nuur tawkiid laftirkeeda suurad iyo midna lama qoro ah, suuradeeda lama qoro laakiin marka hore ula jeedaa lama qoroba suuradeeda lama qoro ah, suuradeeda lama qoro suuradeeda lama qoro waayo ligayri tawkiid inu sugnaatay maxaa baxay nuunu tawkiid khafiifa nuunu tawkiid khafiifa ah ayada suuraddeeda lama qoro ayada laftirkeeda ah, nuunu tawkiid khafiifa ah bisuurati ayadana looma qoro laakin ligayri tawkiidina ku baxa ah, maxaa yeelay suuraddeeda lama qoro nuunu tawkiid khafiifa ah. ee eh, maxaa loo qoraa biciwadihaa oo adif marka halkaas ayadana looga ixtiraasa saasaa waxaa la yidhahdaa tanwiin wadalika tusaalihiina naxwu zaydin oo kale weeye wa oo kale weeye wasahin oo kale weeye wa oo kale weeye wa muslimaatin oo kale weeye intaasuu ku miaaliy wuxuu intaas u miaaliyey wuxuu u mihaaliyey afarta tanwiin isimku khaasa afartan wey tanwiinu waa toban ee isim waxaa ku khaasa afar afartii ku mihaaliyey oo tanwiinta ku jirta zaydin iyo rajulin hal tanwiinay isku yihiin waa tanwiinu tamkiin tanwiinu tamkiina la yidhahda hal mid ay isku yihiin ee wuxuu ku tusaa isimkay galayda muxrab iyo nakire inuusan kala lahayn labada miaal saas uga dhigay tanwiinu tamkiin wey macrifo iyo nakire inuusan kala lahayn uu kutusa xaan idhi ha macrifo iyo nakire inuusan kala lahayn uu kutusaa zaydin iyo rajulin fiiri inuusan kala ahayn kutusta waa hal mid kaas waa tanwiinu tamkiin wasarin tanwiinta ku jirtaana waa tanwiinu tankiir ah, waa tanwiinu tankiir waxiina idin tanwiinta ku jirtaana waa tanwiin lciwad wa muslimaatin tanwiinta ku jirtaana waa tanwiin lmuqaabala tanwiinyaalka isimka ku qaaskaan waa afartaas tanwiinyaalka isimka ku qaaskaa waa afartaas wadalika tusaalihi naxwu zaydin iyo warajulin waayo tanwiintoodu waa maxay labadan tanwiinu tamkiin yay galaan wahuwa laaxiqu lilismi اlmucrab اlmunsarifi wahuwa laaxiqu lilismi اlmucrab اlmunsarifi waa midka haleela isimka mucrabkaa oo munsarifka ah gayra jamcin bialifin wa taa wa kullin wa bacdi saddexdaasaad ka soo istafnoone ah, tanwiinu tamkiin maxaa la yidhahdaa wahuwa laaxiqu lilsmi اlmucrab اlmunsarifi gayra jamcin bialif wa taa amase gayra jamci muanisaan iska u taqaana ah, ayra jamci jamc اmuanai saalim wa kulin wa bacdi hmm. qaara waxyaala kale soo reebeen lakin waxaas kale macno male saddexdaasaa laga soo istatnoona ism kasta oo mucrab ah macrifa ha noqdo nakira ha noqdo waa midka gala marka laga reebo jamculmuana muanas saalim midka gala marka laga reebo kullin iyo bacdin midka gala kuwaas ka reeb waxaad kaloo ku dari kartaa waxa weeyaan wa ayin waad ku dara kartaa ayin waa lamid oo kullin iyo bacdin inay lamid tahay ayinna ku dar tanwiinta ku jirta maaha tanwiin tamkiini waana isim mucrabe marka waa isim kasta oo mucrab ah oo munsarif ah tanwiinka gala waxaad ka reebin waxaad ka reebin jamculmuanas saalim kullin iyo bacdin iyo ayin ka reeb khalaas inta kale oo isim mucraba ah oo munsarif ah tanwiinta gashaa waa tanwiinu tamkiin saasa waa yahay naxwu zaydin wadalika mihaalki naxwu zaydin zayd oo kale weeye warajulin wa naxwu rajulin rajulin oo kale weeye wa sahin wa sahin oo kale weeye sah asalkeedu wuxuu ahaa sax aamus tanwiinta ku jirta waxaa la yidhaahdaa tanwiinu tankiir wa laaxiqu libacdi alasmaaءi اlmabniya tanwiinta ku jirta sahin maxaa la ihahdaa tanwiinu tankiir wa huwa laaxiqu libacdi اlasmaaءi اlmabniya farqan bayna macrifatihaa wa nakiratihaa samaacan fii baabi ismi اlficli wa qiyaasan fi اlcalami اlmaqtuumi biweeyihi tanwiintan sahin ku jira maxaa la yidhaahdaa tanwiinu tankiir tanwiinu tankiir aa la yidhahdaa tanwiinu tankiir tanwiinu tankiir aa la yidhaahdaa kaasaa la yidhahdaa halkay gashaa wa huwa laaxiqu libacdi alasmaa'i almabniya asmaada mabniga gabal ka miduhu galaa asmaada mabniga gabal ka miduhu galaa maxay u gashaa xikmadeedu ay tahay farqan bayna macrifatihaa wa nakiratihaa farqan bayna macrifatihaa wa nakiratihaa saasay u gashaa farqan bayna wa nakiratihaa samaacan fii baabi ismi lficli ismulficlika waa samaac wixii la maqlay iyadoo la nakireeyey oo wax weyn waad nakirayna wixii la maqlay iyadoo la macrifa macrifayna macnaha wixii la maqlay tanwiin lagu maqlayna waa tanwiinine wixii tanwiin la-aan lagu maqlayna tanwiintaad ka dayne wixii labada lagu maqlayna labadaba waa marsiine waa samaac maahan qiyaas tusaale maxaa ka mid ah weyhan waa yaaba weyhan waxaan ahayn tanwiin laguma maqlin weyhan waa noo imaan doonta kitaabka dhexdiisa waa ismu ficil ko nazaali oo ismu ficilka hal ka mid oo qiyaaskaaba ah Ah, midka ku yimaada facaali ismu ficilka ku yimaada oo ismu ficil kale kaleba uusanba jirinba ismu ficil qiyaasaba waa asaga nazaali qataali daraabi facaali ismu ficilka ku yimaadana weligiis tanwiin laguma maqal ma tanwiini karti haye laba qaybood ma hayna midna tanwiin iyo tanwiin la-aan baa lagu maqlay sida sah oo kale halkaasaad marsiinay marka ah, saddexan u qaybayna soo ma wixii tanwiin kaliya lagu maqlay tanwiin kaliyaad kuwadee tusaale ahaan uga dhignay weyhan wixii tanwiin la-aan kaliya lagu maqlay weligiis tanwiin lagu aragna tanwiin la-aanaad ka dhige tusaale ahaan uga dhignay nazaali wixii labadaba lagu maqlayna labadaba waa ku keenay tusaale ahaan uga dhignay sah marka waa farqan bayna macrifatiha wa nakiratiha samaacan fi baabi ismi اlficli wa qiyaasan fi lcalami اlmaktuumi biweyhi aclaamta weyhi lagu katimo waaba qiyaasba adaaba iska geli kara maahan carab in laga maqlo shardi ma ah, siiba weyhi camra weyhi darasta weyhi marba hadduu calamkan mabnigaa weyhi haddii lagu qatimay adaa geli kara ah, adaaba geli kara wa qiyaasan fii baabi alcalami اlmaktuumi biweyhi wixii calama oo weyhi lagu qatimayna qiyaasaad u geliya marka hadday tahay ismu ficil iyo hadday tahay calamka lagu katimay weyihi labada waa isku xikmad xikmadda ku jirta waa maxay farqan bayna macrifati wa nakiratiha waa isku xikma oo ismu ficilkii haddaad macrifaydo haddaad tawinta ka daydo wey markaad macrifaydo markaad rabto macrifo tawintaad ka daynay sex aad leedahay hadalkaad hadda waddan ka aamusa waa hadal gaaro lasla ogya waa macrifo haddaad rabto nakira inaad ka dhigtana sahin aada leedahay aamusa Ah, butuli aan lagaa maqlay kelimad keligeed ayaan laga ka soo bixin wa ah. sahin ah. khalaas haddaad rabto aclaamtana waa sidaas oo kale haddaad rabto imaamka imaam nuxaad camar ibnu cuhmaan ibnu qambar siibaweyhi aada leedahay haddaad rabto mid un kamida siibaweyaalka siibaweyhin aada leedahay mar alla markaad tanwiinido waa nakiro markaad ka daydo waa macrifo ismu ficilka waa isku mid iyo calaamta oo wehi lagu atimay waa isku mid marka tanwiintaasna xaa la yidhaahdaa tanwiinu tankiir wa xiina idin xiina idin tanwiinta ku jirta waxa tanwiin lciwad taaratan takunu ciwadan can xarfi wa taaratan takunu ciwadan can mudaafin wa taaratan takunu ciwadan can jumlatin wa taaratan takunu ciwadan can junalin afartaasay noqotaa tanwiinul ciwada noqota maahan midda ku jirta ha midda ku jirta maahan inay afar noqaydo tan laba kaliya noqon karta ee tanwiinul ciwad oo dhan isku soo dar a afara taaratan takunu ciwadan can xarfin wa taaratan takunu ciwadan can kalimatin ay can mudaafin ilayhi waa kelimada la sheega wax kale maahane wa taaratan takunu ciwadan can jumlatin wa taaratan takunu ciwadan can jumalin afartaasay noqota tanwiinul ciwad tanwiin oo noqotay ciwadun can xarfin waa midda ku jirta asmaada mafaacile ku timaadee maalaynsarifka jawaarin hawaashin asmaada mafaacile ku timaadoo maalaynsarifka ee muctalka ah, qeybta muctalka ah, asmaada mafaacila siiqatu mutaljumuca ku taalla qeybta m muctalka ee xarfu cilahu u dambeeyo tanwiinta gashaa layidhaha tanwiinulciwad ah, jawaarin hawaashin midda ku jirta wey ya-diay ciwad ka tahy jawaarin tanwiintan ya-da la xadfay ilaa jawaariya awaashiya ay ahayd soo maaha ya-daas maxduufadahay tanwiintan ciwad ka tahy ilaismkan waa maalaysarif lamaba tanwiiniyo isaga tanwiinumaba gashaba ila maalaysarif xaa lu yaqaana tanwiinumaba gasho lama tanwiinin karo kasrana mata gasho oo kasra laguma jiraan raba marka tanwiintanu ma ahan tanwiinta ixraabka oo tanwiin tamkiin maaha waxay yidhahdeen marka jawaarin iyo hawaashin laba dariiqaa la maraa ma waxaa la hormarinaa tacliilka mase waxaa la hormarinaa mancu sarfiga waxaa laleeyahay tanwi tacliilkaa la hormarinaa maxaa yeelay atacliil yatacalaqu bijawhari lkelima tacliilku wuxuu ku tacalluqaa kelimada jawharteeda macnaha xuruufteeda wa mancu sarfi yatacalaqu bixaali lkelima kelimada xaaladeedu ku tacaluqa iyo sifadeeda marka waxaa la hormarinaa waxa jawharta kelimada ku tacaluqa oo ah tacliilka waxaan leenahay marka naga dhig maalansarnimo xagga naga dhig waagii hore kelimadu waxay ahayd jawaariyun hawashiyun saasay u tanwinsanayd maalansarnimo weli lama gaarin waa intaysan imaan ah, intaan maalansarnimo imaan wa jawaariyun iyo hawaashiyun ayadoo ah waxaa la yidhi istudqilat damatu cala alyaai damadan horta ya-da saarana culays waa la xadfi tanwiin lama xadfin ogowhe tanwiintu waa nuunta reeban oo dhawaaqayda jawaariyun ka dhawaaqayda damaduna waa xarakada damadiyaa la xadfi faltaaa saakinaani iltiqaa saakinayna dhacay oo ah ya-dii oo damadii laga qaado reeban iyo tanwiintii oo nuun reeban labadaasaa kulmeen haddee labada iltiqaa saakinaynku hadduu kulmo yuu ka dhex la yidhaahdaa maanta ayuu ka dhexdhacay xaraf saxiixa oo nuun ah iyo xarfulcila oo ya-ah idan fa xadfu xarfi lcilati owlaa waqiila waajib ha xadaf marka ya ah. hadda nuuntan tanwiintaanu keligeed meel ma taagto ee xarafka ka dambeeya tegey jawaarin hawaashin ay noqoto hadhin jawaarin ha hoos dhigan keen ee awale hoos dhignayd ha jawaariyu soo ma ahayn marka hore radan ol iska hoos dhigito wiin un baa utimi ah. raab ma saarna raabku meeshaana ma dego kelmadda aqirkeed ma ahan radan mogta waa wasadulkelima radan jawaarin qawaashin ay noqoto ayadoo halkaas la joogo amalansarnima timid a la yidhi aryada wasinka miyaadnaa fiirin mafaacila weeye jawaariya qawaashiya waa malansarif tawiinu say u jooge markaasaa la yidhi khalaas malansarif tawiintaa la tuuro tawiintaa la tuuro hay noqotay jawaari awaashi yadi waxay tiri awal ba aniga nuuntaana meesha ka saarta soo laaban yadia laga cabsay soo laaban yadi layaagi hore maxaa loo xadfi iltiqaa saakinayn soo maaha nuuntii waa tagtay soo maaha haddee alxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wacadama haddii nuunta sababteed ay ya-da lala xadfay ya-dii haddii la waayey ciladii waa soo baxay waa soo laaba aniga cudurku baxay waa in caafimaad la markaasaa la yidhi qaطcan lidamci rujuuciyatiha si loo jaro horta inay dhamaacida inay nagu soo laabato tanwiinha laga soo ciwad qaato tanwiin kalaa la keenay midii hore ma mid kalaa la keenay oo ya-di ka bedel eh. maxaa loo keenay qaطcan lidamci rujuuciyatiha soo noqoshadeeda damceeda in la gooyo y horta ha rijo go-do nuun reebar meesha dee talama karto qaطcan lidamci rujuuciyatiha a keenay midaan marka midaanu waa ciwad ya-daasay maqanaya bedelka wlciwad wlmucawadu canhu laa yajtamicaan mana kulmaan taas waa maxay tanwiintaas waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhaahdaa ciwadun can xarfi waxaa ku xigta ciwadun can kelimatin mid la yidhaahdo oo mudaafu ilayhi ciwadka ah waa midda kullin gasha qul kullun qul kullun qul kullun yacmalu calaa shaakilati qul kullun yacmalu calaa shaakilati qul kullun ay kullu insaanin yacmalu calaa shaakilati qul kullun yacmalu calaa shaakilati soo maaha kullun tanwiintan waa ciwadun can mudaaf ilay qul kullun ay kullu insaanin yacmalu calaa shaakilati la haye bacdi midda ku jirta waa la tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin ey calaa bacdihim rususha gobol ka mid a soo maha tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin ayamaa tadcuu falahu lasmaa alxusnaa ayamaa tadcuu ayalsmayni tadcuu labada magac ee allah ah qul idcu llaha idcu raxmaan ah. labada magac ee allah ah ama raxmaan ah mid alla midkaad ugu yeerto falahu asmaa alxusnaa ilahay magacyal wanaag badanuu leey ayama tadcu ayan tanwiintaanu ciwadun can mudaaf iley wey ayan ey ayal ismayni labada magac oo kale ah allah iyo raxmaan midkaad ugu yeertaba waa sax labadaba alla magacya ka badan uba leey laba kaliya iska daay ka badan uba leey ma garatay marka ayan iyo kulan iyo bacdan tanwiinta ku jirta maxay noqotay ciwadun can mudaaf ileyh naga idin midda ku jirta xiina idin idin midda ku jirta oo id gasha id tanwiinta gasha laba bisi wey ciwadun can jumlati hal jumla ina ciwad ka tahay iyo ciwadun can jumalin kaiira ah, iyo inay jumlooyin badan ka ciwad noqoto ayadoo hal jumla ka bedel ah maxaa ka mid ah wa antum xiina idin tanduruuna hal jumla bedel ka tahay wa antum xiina id balaqat iruuxu alxulquuma ficil iyo faacil mafcuulkaasi bedelka wa antum xiina idin xiina id balaqat iruuxu alxulquuma midda ku jirta maxaa midda jumlooyinka ciwadka ka aheed idaa zulzilat اlardu zilzaalaha wa akrajat اlardu wa qaala alinsaanu maa lahaa yowma idin yowmaidin yowmaid zulzilat اlardu zilzaalaha wa akrajat اlardu ahqaalaha wa qaala alinsaanu maa lahaa saddexdii bedel ka ta ka badan oo ka ciwad noqon karta yowma taquumu saacatu yuqsimu lmujrimuuna maa labisuu gayra saaca kadalika kaanuu yu'fakuun wa qaala aladiina uutuu lcilma wاliimaana laqad labistum fi kitaabi اllahi ilaa ywmi اlbacthi fahada ywm اlbacthi walaakinakum kuntum laa taclamuun haye fa ywmaidin yowma id qaamat isaacatu wa xalafa almushrikuuna kaadibiina wa rabda calayhim almalaa'ikatu wاlmu'minuuna wa bayanuu kadibahum laa tanfacu ladiina dalamuu macdirata afartaasay bedelka aljumalka fiiri afartaas ay bedelka tao sidaas usoo qadara afartaas fa yowmaidin yowma id qaamat isaacatu wa xalafa almushrikuuna kaadibiin wa rabda calayhim almalaa'ikatu wاlmu'minuun wa bayanuu kadibahum la tanfacu ladiina almuu macdirata walan cudurdaan anfaci maalinka afartaasu dhacdo afar wey marka idin tanwiinta ku jirtaan maxay bedel ka tahay can jumlatin o can junalin tanwiin ciwad saas isna noogu dhammaada waayo waa mus ku celcelin ku celcelimayna carabka le iska marsiinayna sababtoo ah raggan rag naxwadii u bislaatay waa ma garat agarkooduna kitaabka hore u dileen marka un waa tusaale un waa muslimaatin wmuslimaatin tanwiinta ku jirta waa maxay tanwiin lmuqaabala muqaabala ah. waxaa loola jeedaa yihahdeen tan wax saas macno weyn maahan isilaaxan iska raacayn laakiin kuwan kale macaaniya ku dhisan aad berri laga maarmaan u ah. ah markaad qur-aanka marayda iyo xadiiska ma garata muslimaati waxay yihahdeen tanwiin muqaabala la yidhaaho muslimaatin markii la jamcinayey muslimatun laba kelimaa lagu dara oo jamci laba kelimaa lagu daray alif iyo ta labadaasa lagu dara ah, ilaa dadka gabal mogta muslimatun tadii horey tirsan dad hore lama tirsado taas marbuudada ha-utamiinsa la yidhaha waagii la jamcinayaa la iska ee ta dheer oo majruuro ah iyo arifa la keeno soo ma jeed marbuudada haddi waa la xadfo marka arif iyo ta laba xarafa lagu jamciya jamculmudakaru saalimna laba xarafa lagu jamciya oo xaalatu rafcana wow a la keenaa xaalatu nasbiya xaalatuljarna yo a la keenaa ra zaydiina marartu bizaydiina jaa zayduuna marka xaalatu jamcsna laba xaraf u hela jamcmada ku horsaalay mufradkiisa tanwiina saareed zaydun tanwiintii nuuna laga soo bedel qaatay ra-aytu zaydiina waxaa la yidhi jamcu salimna mufradkiisa tanwiina saareed soo maaha haye aawe qaar ka midana maba saarnayba qaar ka midana maba saarnayn oo jamcunusalim ogta mufradkiisa gabal aan aan la jamcin soo saas ma socoteed faatimatu miyaa la tanwiini karaa ha maba la tanwiini karo ma wada tanwiini karo markaasa waxaa la yidhi isaga jamcu salma mufradka tanwiina saareede ciwad ha la keeno hadda yadii la adfay nuuntaasaa la keenay jamcu manusaalim asna laba xarafa lagu jamciye jamcu salimna laba xaraf soo ma siyaadu wataa nuun wata markaasaa la yidhi tanwiin oo nuuntaas muqaabil u ah hala siiyo isaga ila isaga mufradkiisa qaar aanba tanwiin lahayn ma gara qaar aanba tanwiin lahayn mufradkiisa hindu aad iska dhigi kartaa soo ma adooma tanwiini laakin jamc miyaa dhigi karta hindati miyaad dhigi karta ma dhigi karto waa tanwiinin mufradkiina tanwiinba ma lahayn fiiri marka jacmanu saali mufradkiisa gabana tanwiinu leeyahy gabana tanwiin male ila mufrad maalay sarfuu leeyahay soo ma marka tanwiintan ku jirta isaga mufraday ciwad ka tay dhihi maydi tii mufradka weyna dhihi maydi ila mufradkiisa gabal ama tanwiin lahayn maxaad leedahay laakiin waxaa leedahay waa nuuntan waxa weeyaan waa nuun waxa weeyaan muqaabalatun linuuni watanwiinu muqaabilun linuuni jamci lmudakari saalim marka nuun waxaa la tanwiin muqaabala waayo waxaa la qaabilsiiyey nuunta ku jirta jamculkari saalim tanwiinyaalna afartaas a isimku qaasa halkaasa nooga hareen warkood fa haadihi haadii halkuu ku ishaaraa zaydun rajulin sahin xiina idin muslimaatin kelimaadkaas ku ishaara bimacna alkelimaad wey fa haadihi kelimaadkan iyo wama ladii kii ashbahahaa kelimaadka shabahay asmaaun magacyaal waa kulligood waa asmaa afcaalna maahan xuruufna maahan ah, asmaa weeye afcaalna maahan xuruufna maahan oo waxaa u daliilay inaysan midna ahayn waa kan daliilkeedii qaado wuxuu ku yidhi bidaliili wujuudi tanwiini wadalika kownuhaa mubtadaad soo qadaranayn wadalika ay kownuhaa dalika halkaa lagu ishaaraa nuha asma inay asmaa tahay dalika soo qadara dalika alkaa lagu ishaaraa nuha asma wadalika ay kownuha asmaa inay asmaa tahay haabitu waa ah, suganyi koonkaas waa suganyi bidaliili wujuudi tanwiini tanwiinka helidiisa daliilkeedu ku sugan yahy tanwiinkaas laga hela daliil ah, maadaama tanwiin laga helay wuxuu daliil u yahay inay asmaa tahay madkuuraadaan ah, madkuuraadda keliya hadda ma ahanday fahaadihi madkuuraadan iyo wamaa ashbaha wax ala wixii shabaha ah. ilaa mid walbaaba tusaalay udhiganta tusaale iyo miaalay udhiganta kelimaadkaas kelimaadkaas iyo wax alla wixii shabaxaa loola jeedaa waa kelimad kastoo tanwiinta nuucaanu geli karto kelimad kasta oo tanwiinta nuucaanu gashaa loola jeedaa fahaadihi kelimaadkaas iyo wamaa ashbaha wixii shabaha asmaaun magacyaal weeye wadaalika ay kownuha asmaa inay magacyaal yihiin haabitun waa mid sugan bidaliili wujuudi tanwiini tanwiinka la helidiisa daliilkeedu inuu ku sugnaado fii aakhirihaa kelimaadkaas aakhirkooda laga helay wujuudka ku tacalluji kaa soco wa calaamatan calaamad ayaan sheegay ku cadaf calaamaddii hore calaamadaasoo macnawiyatan macno loo nisbeeyey calaamad macnawiyahan sheegay calaamad macnawiyaad ayaan sheegay wa calaamatan calaamadaan sheegay calaamadaasoo macnawiyatan macno loo nisbeeyey wahiya calaamadaasu alxadathu alxadiiu ka waramid weeye canhu can ilismi laga waramo calaamada saddexaad waxay tahay in shaygan laga waramo almasjidu waasicun atin masjid marka waa noo xaqiiqo waa ism maxayna waad ka warramta adiga ballaarnaanta ku tilmaamay alxajaru haqiilun atin waxaan lena alajaru ficl man xarafna ma waa ism sababto waad ka waramta waxaad culaysaad uga waramo marba shayga haddii laga waramo wax kale ma ahan waa ism ficilna ma noqon karo xarafna ma noqon karo midna ma noqon karo wa calaamatan calaamad ayaan sheegay calaamadaasoo macnawiyatan macno loo nisbeeyey wa wahiya calaamadaasu alxadiidu ka waramid weeye canhu xaggiisa laga waramo wadalika mithaalkiina ka qaama zaydun qaama zaydun oo kale weeye ka qaamayso duseeda istaagay hadhihin qaama zaydu maanta waa ism soo ma ogi kaaftaan xaraf jaar soo maaha wadalika mubtadaan soo qadaranay qabarkiina waa jaar majruurkan qaama zaydunas waa tamaanta ism dadaa la yaa wuxuu le subxaan allah arnaxwadan iska dabawareed badana marna waxaa lagu leay qaama waa ficil marna waxaa lagu ley ism waa <laughs> bilowga hore waxaa tahay qaacidaa waxay tahay maa qusida lafduhu fa huwa maanta lafdigan ukasada lafdigan qaama zaydun ah saasaan ula jeedna saasaan ula jeedna saasaa leedahay wadalika mithaalkiina ka qaama zaydun oo kale weeye fa zaydun zaydun ismun ism weeye zaydun waa ism maxaa u daliil ah wadalika kownuhu isman mubtada soo qadaro wadalika kownuhu isman inuu ism yahay haabitun waa mid sugan liannaka maxaa yeelay adiga xadafta waad ka warantay canhu can zaydin ka warantay bilqiyaam istaag aadna uga warantay adiga ka sheekeeyey oo yidhi zaydaa istaagay warbixiiso kama bixin ah, warbixinaad dhiibtay waxaad ka warantay zayd inuu istaagay soo ma khalaas wax laga waramay haddaad aragto wa waa ism wax kale ma noqon karo ah, ah, waa ism khalaas hmm. haddaad tidhaahdo qarabat ishams qoraxdi waa dhacday qoraxdu waa isman leena adiga warbixinta ka dhiibay wax alla wixii laga warramaa waa ism wax alla wixii laga warrama waa ism fa zaydun zaydun ismun ism weeye wadalika ay kownuhu isman ahaanshada uu ism ahaaday haabitun waa mid sugan liannaka maxaa yeelay adiga xadadta waad ka warantay canu zayd xaggiisa bilqiyaami istaagaad uga warantay istaagaad uga warrantay wa haadihi middan tanday alcalaamatu ee calaamada ah anfacu lcalaamaati calaamayaala midda u nacfi badan weeye calaamadihi almadkuurati oo la sheegay wa tan waa midaan ah alxadiiu canhu maxaa kaloo laydhaha magaceeda alisnaadu ilayhi in wax loo tiiriyo alisnaadu ilayhi darabtu anaa garacay ta'daas waa ism haynayso aniga isku tiiriyey garaacidda darabta adigaa garacday adigu isma taada ka hor inaa isimta waxaa waa aniga kuu tiiriyey ficilka garaacidda ah. marka shayga wax loo tiiriye waa ism haddaad ba aragto waa ism wahaadihi tan tanday alcalaamatu ee calaamada ah anfacu lcalaamaati waa calaamayaal midda u nacfi badan dafiir marka maxaami mubtada iyo kabar maxaa laisku ogaa ha ismudaabaqeeyeen soo ma ahayn haaw ballankii meeshaan fiiri haadihi waa muanaf soo maaha alcalaamatuna laga sifeeyey qabarkiina xuu noqday anfacu kawar ah. waxaa la yidhaahdaa ismu tafdiil waa soo socda kitabkan dhexdiisu ku imaana ha naxwi kitaabkan kugu dhaafima ma garatay kitaabkan dhexdiisu kugu imaana insha allah waxaa la yidhahdaa sideeda ismu tafdiil waxa loo idaafeeyey fiir haddii la idaafeeyaba macrifo haddii loo idaafeeyo yajuusu fiihi lmudaabaqatu wacadamuha wacadamu mudaabaqati afdal waxaad leedahay ismu tafdiil haddii macrifo loo idaafeeyo labaa loo kala qaadaa macrifo haddii loo idaafeeyo laba ku banaan dhe ah, labaa ku banaan haddii macrifo loo idaafeeyo ilaa nakirana waa loo idaafay karaa macrifana waa loo idaafay karaa haddii macrifo loo idaafeeyo labaa ku banaan aada leedahay ah, almudaabaqatu wacadamuha wacadamuha afdal inaad ku mudaabaqaydo iyo inaadan mudaabaqayn ah, labadaba ku banaan cadamulmudaaqabadan afdal hadda cadamulmudaabaqad afdalkii u ku socdaa soo ma jeedi cadamulmudaabaqadii ku socdaa ma mudaabaqayn ayadoo muanas laga hadlayo mudaker ka dhig ah, ilaa ismu tafdiil marka la taaniiina aa la yihahda afcal marka maxaa lagu taaniiya ficla akbar kubra asqar suqra afdal fudla saasaa loo taaniiya ficla ficla lama dhihin anfaca ah, soo ma jeedi waadihi tan tanday alcalaamatu calaamada ah anfacu lcalaamaati waa calaamooyin mid u nacfi maxaa yeele waxay kuu gelayeen meelo aan calaamadaha kalaga geli karinba ayadaa u nacfi badan calaamadihii almadkuurati la sheegay alcalaamaati waa maxay waa jamc jamcu calaamati soo maaha almadkuuratina waa maxay waa mufrad aawo ballankii laysku ogaa in m in nacti iyo mancuudku ismudaabaqeeyaan soo ballan ma ahayn waxay leedahay alcalaamatu calaamaad waa jamc mursali jamcu lmuana saalim haddii al iyo idaafa gashana waa jamculkasra haddaysan gelina waa jamculqila al iyo idaafa markay galaan waa jamculkasra wa jamcu lkasrati limaa laa yacqilu alafsaxu fiihi ifraadu aad leedahay jamculkasra waa la kala qaadaa maxaa loo kala qaadaa yacqil iyo maalaa yacqil maalaa yacqil hadduu yahay afsax waxabaa mufrad in laga sifeeyo hay calaamada macaqliyelaan caqiilada waa banu aadanka iyo jinka iyo malaigta len caqliga leeyi waxa kalona waa malaayacaql ah, inta kalona waa kuwa malaayacqil malaayacqilna mufrad in laga sifeeyaba afsaxaba hadduu yahay jamculkasra khalaas haddi sida faseexadaba meel ku socda sooma ila waa ibnu hishaam marka waxaa leedaha calaamadihii almadkuurati mufradkaasaad ka sifayna ah, sida fasaxada badan oo ku wada ila waa ehelkeeda wahaadihi middaan tanbay alcalaamatu calaamada anfacu lcalaamaati waa calaamooyin midda u nacfi badan calaamadihii almadkuurati ee lasoo sheegay lilismi isimkana loo soo sheegay ah, ood ku tacalujido ah, almadkuura ila ism mafcuule iyo inaad tidhaahdo calaamadahaasoo lilismu sugnaaday oo aada nacti haaniya ka dhigto labadaba kuu banaan nacti thaniya inaad ka dhigto iyo inaad ku ism mafcuulka meesha iska yahay labadaba kuu banaan calaamadihii almadkuurati oo lasoo sheegay lilismi loo soo sheegay amase calaamadahaasoo lilismi isimka sugnaaday laakiin midii lasoo sheegay iskagaba tacaluji wabihaa wabihaa calaamadaas oo kali ah ee ustudilla loo daliishaday calaa smiyati taa-itada ismnimadeeda fii darabtu xaalo ay ta'du ku sugan tahay ah, fii darabtu darabtu maanta waa ism ogoh eh. ah, xaraf jaarmiya meel kala gala fiida maxay u gashay waa ism hayla qaacidada waxay tahay maa qusida lafduhu fa huwa sm qaacidadaa saas wa bihaa calaamadaas oo ah alxadiiu canh ah, alxadiiu canh maala meela socota adiga darabtu oo isma ma darabta adi ficli faacila kuu joogta waa soo socotaa fahmi insha allah waaya eh, darabta ismana maanta maantadayda waa soo socotaa insha allah waayahay adiga iskaga sabar adaa kasal gaaraaye waayahay wuxuu yihi wabihaa calaamadaas ustudilla waa la deliishaday calaa smiyati taai ta'da ismnimadeeda loo deliishaday fi darabtu xaalay ta'da ku sugantay darabtu ta'da ku jirta darabtu haddii macnihi asalka loo laabto maahan hadeer ay isimka tahay hadda macnaba ma leh marka isim laga dhiga darabta darabta waa darabta calam lama laqbeeyo ee markii hore asalka intaan kelmad asalkeedii darabtu anaa garaacay darabta niyahow adaa garaacay darabti gabar yahay adaa garaacday ta'daas inay isim tahay xaa u daliil wax u daliila waatan laga warrama haddii aniga ah, la ii tiiriyo ida darabtu anaa garaac isku tiiriyo anaa iska warramay waa ism haddaan adiga kuu tiiriyo adaan kaa warramay inaad wax garaacday haddaan gabadhan u tiiriyo gabadhaanaan warbixin ka dhiibay inay garacdo iyadu khalaas waa isi marka ah, waa isi calaamadihii kale dhan ma geli karaan calaamadihii kale dhan ma geli karaan alaa taraa miyaadan arkayn ah. alaa taraadaan hay aheyd iyadu alaadu waa laa naafiya iyo hamsatu istifhaam taqriiri ah. hamse istifhaam oo taqriiriya istifhaam taqriiri wuxuu ahaa xamlu lmukhaadabi calaa taqriiri waa qofka aada la hadlayda inaad ku xambaarto inuu qiro arrinta alam nashrax laka satr miyaanan kuu waasicin xabadkaaga waan kuu waasicinay oo lagu xambaana marka hamse istifaam taqriiriya allaa nafiyaa la geliy sidaas waa lagu wadi karaa waana siday culamada badankoodu marsiiyaan alaa taraa miyaadan arkaynin qaarna waxay ka dhigaan alaa istia istiftaaxyadii alaa baraarug taraa waad arkayda alaa war baraarug taraa waad arkay mase badna culamada maraan saas alaa taraa miyaadan arkaynin indhaad la annahaa ta'da darabtu ku jirtaa laa taqbalu al inaysan aqbalin al ma la geli kara lama geli karo lama geli karo soo ma jeedin walaa yalxaquhaa uusanna haleelayn atanwiinu tanwiinna haleelina tanwiin miyaa la geli karaa darabtu tanwiinna lama geli karo tanwiinna lama geli karo labadii calaamoo kale aqbalime laakiin maxay aqbale alxadiidu canhaa in laga warrami karo alisnaadu ilayha in wax loo tiiri karo taasay aqbale alaa tara miyaadan arkayn annahaa ta'da darabta ku jirtaa laa taqbalu inaysan aqbalayn al al inaysan aqbalayn walaa yalxaquhaa uusanna haleelayn ta'daas atanwiinu tanwiin walaa hayruhumaa hayruhumaa haddee ha hadday kugu taalla miin qoro ila labaa lasoo sheegay soo ma labaa lasoo sheegay mar hayruhumaa a la rabaa in la yidhaahdo walaa hayruhumaa labadaas kayrkoodna haleeli maaha oo min alcalaamaati calaamayaala ah. ah oo min alcalaamaati calaamayaala ah allatii calaamayaalka tudkaru la sheego lilismi ismka loo sheego siwa alxadiisi ku waramid ka warramid marka laga reebo canhaa taada laga warramo faqad oo kaliya marka calaamada ugu nacfiga badan waa alxadiiu canha taasaa ugu nacfi badan ama alisnaadu leeyahay wa bihaa calaamadaas oo kaliya ee ustu dilla loo daliishaday calaa smiyati taaci studilla waa ficil majhuula soo maaha aw naa ficilkiisii bihawa bihawa oo naa faacil miyuu ka hormaraa ficilka hadduu jaar majhuul yahaa cala alqiyaas uga hormara cala alqiyaas ah, lianna alcaraba yatawasacuuna fi duruufi maa laa yatawasacuuna fi gayriha jaar majhuulka iyo darafka isku dar duruufa laisku yihahdaa carabta waa ufudeeya waa ufutiya maxaa yeele haddii meel walba lagu ciriiriyo hadalkooduu ku baran yahay hadalka ciriiriya ka gela ah, hadalka ciriiriya ka gela Ah, xoogaa loo fududeeyo wa bihaa calaamadaasa ustudila loo daliishaday calaa smiyati taa taada ismnimadeeda fii darabtu xaalay ku sugantay alaa tara miyadan arkayn annahaa taada laa taqbalu inaysan aqbalayn al walaa yalxaquha usan haleelayn atanwiinu tanwiin walaa kayruhumaa tanwiin iyo al kayrkoodna usan haleelayn oo min alcalaamaati calaamooyin ah kayrkaas ku bayaani allatii calaamaadkii tudkaru loo sheego lilismi ismka loo sheego siwa alxadiidi ila alxadiida ka waramid marka laga ila alxadiida ka waramid marka laga reebo canhaa ta'da laga reebo siwa alxadiidi ila alxadiida ka waramid marka laga reebo canhaa canhaa ta'da laga waramo laga sheekeeyo faqad oo kaliya oo siwa alxadiidi oo hoos dhigan tahay markaan ilaa ku bedelnay siwaada ilaa siwaana waa adawaatulistinaa ilaana waa adawlistina soo maaha marka ilaa la keen kor dhigayo marka siwaa la keenana hoos dhigayo isri xaraf bay kala yihiin waa la kordhiga mustatnamid wa ka dambeey siwaana ayada ismanta ixraabta qaadato ay mudaafuley ka dhigane ah, markaa siwa alxadiii ila alxadiia saasay noqone faqad oo kali calaamadihiisu halkaas nooga hareen waa yaro iska wax yaro tusaale yar icraab lismi wa binaau hadda ismaa la gela warkiisu markaasu bilaaba kitaabku faahfaahina wahuwa isimkii darbaani duu darbeyni laba nuuc mid u saaxiiba weeye mucrabun mid la exraabayo weeye wahuwa mucrabku maa isim weeye isimkoo yatagayaru uu isbedelayo aakiru aakhirkiisa bisababi alcawaamili caamilyaale sababtooda uu iska bedelayo cawaamishii addaakilati ay daalibati mid dalbayda ahaatay calayhi cala lismi isimka wadalika mithaalkiina ka zaydin zayd oo kale wey qaala lmusanifu musanifku wuxuu yidhi wa huwa simkii darbaani duu darbeyni laba nuuc mid saaxiib wey huwa waa mufrad darbaani a meeshii timida musanaa si mudaabaqo loo helo mudaaf iska soo qadaro mudaaf iska soo qadaro wa huwa isimkii darbaani waa goorma laakiin halkan waxaa la yidhahda xukmu lism looga hadlaa xukmu lismi saas darteeda sharxa wuu dheeraynaa sidii hore sharx u gaabima aaduu u faahfaahina ibnu hishaam warba dad uga tegima haadba kor uga taray isaga wax ka tegayma marka sharxiisa lemagu filan markaan kadib kitaabkuna soca mar hadduu sharxu ku filan yahy sharxiisa lagu wada marka asaga aad u balballaarina wa huwa isimkii darbaani du darbayni laba nuuc mid u saaxiibo wey laakiin waa goorma waxaad tidhahda haadaa xukmu ismi bacda tarkiib dhe xukunka isimka wey arrinta halkan looga hadlaa mabni iyo mucrab xukunkaasaa laga hadlaa waa goorma waa bacda tarkiib waa markii caamil la korsiiyo ka gadaan markii isimka caamil la korsiiyo weeye marka waxaad tidhahda wa haadaa xukmu lismi bacda tarkiib kan waa xukunka isimka marka caamil la korsiiyo ka gadaal amaa intaan caamil la korsiin laba qowlay kaleeyihin qaar waxay yidhaahdeen isimka intaan caamil la korsiinan caamil la gelinin mabnina maahan mucrabana maahan waa nuuc saddexaad ibn cusfuura ku tegay iyo culamo kale isimka intaan caamilba la gelin mawquufa la yidhah wy laysa mabniyan walaa mucraban axmed aa axmeddu axmedu ma dhahaydi axmed ah. aad iska leedahay axmed cumar cuhmaan aad iska leedahay cuhmaanu iyo cuhmaani laba arkacaad ku hoosgita lgu leey ah. marka waa iska waqfini caaqirka ah. waa iska waqfini ibn laakiin ina mahli wuxuu leeya maya wax aan mabniga mucrabahay ma jiraan intaan caamil la gelin waa mabni mabni wey oo maxaa mabni ka dhigay wuxuu hi waa lishibhi alxarf xarafuu shabah oo ku ka shabahay laysa caamilan walaa macmuulan caamilna ma aha intaas aan aan wa caamil kale la gelin macmuulna maaha marka xarafkiu shaba xarafkuna saasa maogta qaar saasaa ku jira waxaa laga helaa waxaan macmuulna ma noqdo xarafku caamilna ma ma qaaraan noqon qaar kamida weeye ma wada ahayn qaar kamida weeye qaar kamida weeye ee asmaada curuufta agarkooda waa wa marka waa mabniyu leeyaho xarafuu shabahay xarafuu shabahay waayo marka waa xukmu ismi bacda tarkiib wa huwa isimkii bacda tarkiib darbaani duu darbayni waa laba nuuc mid u saaxiiba laba nuuc ayuu noqdaa waa bacda tarkiib markii caamil la geliyo ka gadaa mucrabun laba kugu banaan weji inaad ka bedelato darbaaniga iyo inaad mubtada usoo qadarto tir axaduma midkoo mucrabun mucrab weeye labadaasaa kugu banaan mucrabu mucrab way ka bedelo dardaanida ama mubtada soo qadaro waxaad tiraahdaa axaduhumaa labada nuuc midkood mucrabun mucrab wey mucrab wey marka mucrabkaas maxaa isla soo gelaya waxaa isla soo gelaya mutamakinu amkan wa mutamakin hayru amkan labada wa isla soo gelaya mucrab wey haddii lagu yidhi waxaad leedahay mucrab wey mar haddii la yidhi huwa mutamakinun waa mutamakin maxaa loola jeedaa mutamakinun fii baabilismiyati baabka ismnimada waa makansaday lam yushbih alxarfa fa yubna xaraf ma shabihin hadduu shabihi laha waa la binay lahaa marka waa mutamakin fii baabilismiyati baabka ismnimadu makansaday sidaas darteed lam yushbih alxarfa fa yubna ma shabihin xaraf oo hadduu xaraf shabihi lahaa waa la binay lahaa ko mutamakin mkan hadii layiina waa maxay walam yushbih ficla fa yumnaca min asarf ficilna ma shabihin oo sarfiga laga manciyo marka mutamakin amkan wuxuu yahay waa mucrabka munsarifka ah mutamakin amkan waa maxay mutamakin amkan waa maxay waa isimka mucrabka oo munsarifka ah oo munsarifka ah marka saasaad leedahay mutamakin kayru amkana waa maxay waa maalaynsarifka hmm. waa maalansarifka waa maalansarifka maalansarifka fiiri mutamakin waaye a mutamakin waaye oo isnimadii waa makansadayoo lam yushbih alxarfa fa yubna xaraf ma shabihin hadduu xaraf shabihi lahaa waa la binay lahaa laakiin amka maahan aad uma sii makansan fa ashbaha alficla fa munica min asarf ficiluu shabahay markuu ficilkii shabahay ayaa laga manciyay sarfigii marka mucrab labadaasa isla soo gelayn labadaas u qaybsamaa ilaa mutamakinin amkana wa ilaa mutamakinin hayri amkan labadaas uqaybsama labadaas uqaybsama hmm. labadaas uqaybsamay saasaad weeye allahu wahuwa isimkii darbaan duu darbayni laba nuuc midu saaxiiba weeye muqrabun ku laxraabo weeye wahuwa muqrabkii meladii kii weeye yataqayaru maada ismawsuul ka dhigo ah, wahuwa muqrabkii meladii kii weeye yataqayaru uu isbedelayo aakhiruhu ay sifatu aakiri aakirka sifadiisu isimka mucrabkaa laba u qaybsan yahi laba u qaybsan yahi labada wuxuu yahay in xaraka la exraabo in xaraf la exraabo labadaas u qaybsan yahi haddii xaraka la exraabo aakirku isbedeli ma ee sifadiisa isbedeli zayd caamil soo geli aakirku zayd zayd waa mawquuf caaqilkiisu qabla dukuuli caamil intaan caamil gelin laysa mabniya walaa mucraban soo geli marka ah, soo geli caamil soo geli jaa zaydun hadda zayd deela u daweyma daalkia isbedelay ma isbedelin ah, daalkii ma isbedelin maxaa isbedelay sifadiisii ah, min alcadam ila arafci min alcadamu ka soo intiqaal wuxuu usoo intiqaalay ila arafci ra'aytu zaydan halkuu kasoo intiqaalay min alrafci ila anasbi marartu bizaydin isbedelka lagu sheega waa intiqaal kelmadda sifa inta ka guurta ay sifo kale aadayda intiqaalkaas wey guuridda inta sifo ka guurto sifo kale u guurayda wey aye marartu bizaydin wuxuu kasoo intiqaalay min alnasbi ila aljari ah, ila aljari waa kaasa marka kelmaddu marka ay tahay mucrabun bilxaraka sifadeeda isbedele aakirka sifadiisa isbedele saas darteeda mudaafan u baahanna wa mucrabku maa isimkii weeye yatakayar uu isbedelayo aakiruhu aakiru sifati aakiruhu sifatu aakirihi aakirka sifadiisa laakiin fiiri mucrabka oo mucrabun bilxuruuf ah wax mudaafa looma baahno xaqiiqada sifada isbede xaqiiqada aakirka isbedele ah, xaqiiqada aakirka isbedela ah, jaa zaydani ra-ytu zaydayni alifki aw alifki aawey waa isbedelay soo maa waa isbedelay marka aaqilka xaqiiqu isku bedelay ilaa aaqilka alifkaanu kelimadu kamidi wax dhama muanaha natusi ayuu ahaa marka kelimadu markay tahay mucrabun bilxuruufi aaqilka xaqiiqadiisa isbedele marka uu yahay mucrabun bilxarakaatina sifadaa isbedele saas darteeda marka aan leenahay wahuwa mucrabku ma isimkii weeye yataqayaru isbedelaa aakiruhu ay sifatu aakirihi waa marka oo kelimadu ay tahay mucrabun bilxaraka marka kelmada caaqirkeeda isbedele isbedelka xaa loola jeedaa alintiqaal min sifatin ilaa sifa kelmadda inta xaalad ka wareegtay xaalad ka u wareegaysa intaasaa loola jeeda bisababi alcawaamili bisababi jinsi alcawaamili alcawaamil casha ku jirta waa jinsiya casha ku jirta waa jinsiya asaadiqi bilwaaxidi hal miduu ku rumooba marka waxaa leeda caamil un jinsigiis a la rabaa ee waxa weeyaan shardi maahan kelmadda in laba caamil ay ka balan galaan mar banaanaba waxayba tahay qaacidadu laa yajtamicaani caamilaani fi kalimatin fii maratin waaxida maba ku kulmaanba waa dhacdaa hal caamil macmuuliyaal badan inuu qaato laakiin ma dhacdo laba caamil ama ka badan hal kelima hal mar inay ku kulmaan maba dhacdaba maba dhacdaba saasaad leedahay oo weliba hal wejna ay uga kulmaan waa dhacdaa midna maxalka inuu aado midna lafdiga aado bay dhici kartaa mid inuu jumlada aado mid jumlada aado jumlada dhan maxalkeeda midna lafdiga uu aado way dhici kartaa taas waa wax kala duwan laakiin kelima waaxida xaala waaxida biwejin waaxidin laba caamil kuma kulmaan laakiin cawaam hal caamil macmuulyaal badan waa qaataa waa qaataa marka cawaamil marka lagu leey sababteed maaha isimku markuu isbedelayo aakirkiisa in cawaamil badan hal mara gelayo ee asha ku jirtaa jinsiya asaadiqi bilwaxyaad leedahay saas darteeda waxaa lasoo qadaraa bisababi alcawaamili bisababi jinsi alcawaamil caamil yaala jinsigood sababtood jinsi un caamil ha soo galo meesha cawaamil sababtood ayaa caaqilku isla bedela ayuu isla bedela jinsigaas cawaamil wa jamcu caamila ha jamcu caamilin waa kan hoos xaashiyadaynin kale jamcu caamilin wa jamcu faacilinna calaa fawaacila a lagu jamciya qiyaasba wey maqiisun wa jamcu faacilin calaa fawaacila in lagu jamciyaa maqiisun laakiin waa goorma mar walba maahani idaa kaana ligayri mudakirin idaa kaana ligayri mudakarin caaqilin waa hadduu mudakar kayru caaqila uusan ahayn ka saahilin faras sawaahil bikhilaafi naxwi farisi fawaris waa shaadada fa huwa shaadad ila faris waa nin faras ku dagaalama waa mudakar caaqila soo maahan fawarisa lagu jamciyey taasoo kale waxaa leedahay waa shaad laakiin caamil cawaamil caamil macaqli yu leey caamil caqli male marka faacil fawaacil waa qiyaas aad leedahay qiyaas aad leedahay maxaa leedaha caamil caamil maxaa la yihahdaa maa owjaba kowna aakhirikelimati calaa wejin maksuusin maxaa la yidhaha caamil maa owjaba waa wax waajib ka dhiga kowna aakhirikelimati kelimadda aakhirkeedu inay noqoto calaa wejin maksuusin wej gaara wej gaara min rafcin aw nasbin ow jarin ow jazmin caamil maxaa la yidhahdaa maa owjaba kowna aakhiriilkelimati calaa wajhin maksuusin min rafcin ow nasbin ow jarin ow jasmin waa wax kelimadda aakhirkeeda waajib ka dhiga wejgaana inay ku sugnaato jaaa zaydun hadda zaydun wejkan gaarkaao rafcada inay ku sugnaatay yaa waajib ka dhigay jaa ka dhigtay khalaas waa kaas caami ra-aytu zaydan zaydan daalkan aakhirkiisu wej gaara oo nasba inuu noqdo yaa waajib ka dhigay ra-aa soo ma marartu bizaydin zaydin daalkan inuu wej gaaraho kasraan noqdo yaa waajib ka dhigay ba'da hada huwa alcaam waa kaasa caam waa kaas caami qad yakunu ficlan waqad yakunu xarfan waqad yakunu isma ah, intabaa noqon kara caamilku ficiluu noqon karaa hadduu noqdo su-aal ba laiskama weydiiy lianna alasla fi lcamali lilafcaal isagaba ansal u leeda ah, wuxuu noqon karaa xaraf hmm, xaraf laakiin markuu xaraf noqonayo xarafku lab saddex u jiri soo maaha muqtasu biasmaa muqtasun bilafcaal mushtarakun baynahuma hadduu marka muqtas yahay ka xuruufi ljari yacmalu camalan khaasan camal khaasa ayuu camal falaa liana alikhtisaasa muujibun lilcamali liyadhara aharu likhtisaasi faakigaa yihahda ah, wuxuu leeyahay marba xarafka hadduu khaas yahay waxa weeyaan waa inuu camal falaa liana alikhtisaasa muujibun lilcamali liyadhara aharu likhtisaas ah si u muuqdo kaasnimada macnaheedii camal kelmada uu khaaska ku yahay ku khaasu camal fala hadda is maxaa ku khaasa jer khalaas xuruufuljarna jaray camal fale iqtisaaskaaba waajib ka dhigaaba jawaasimtu hay camal fale jasmi jasmina yuu khaas ku yahay afcaasha ikhtisaaskaaba keenayaba marka xarafka muqtasim bilasmaai asmaada wa inuu ka camal falaa camalkii khaaska u ahaa xarafka ficilku kaasana waa inuu camal falo camalfalkii u khaaska ahaa ficilka waa sida qaalibkaahi ayru qaalib tiro badana la arg soo ma jeedid xarafka mushtaraga ah hadduu camal falo asal waxaa mushtarag inuusan camal falin ad leeda ah, asal waxaa maxaa nidhi maxaa yaele kan cillo waa isweydiina u camal falay lianna alikhtisaasa muujibun lilcamal ah, liyadhara aharu ikhtisaas aharu likhtisaas xarafka khaaska waa inuu camal falaa maxaa ku waajibiyey ikhtisaaska xarafka mushtaraga asal waa inuusan camal farin hadduu camal falana waxaa la muxuu camal falay waa la isweydiiyaa saas darteeda ficilu shabahay ina iyo khawaadeegan ugu tegi doona ina iyo ana bimacnaa akatuyay shabahday aluley xaal asal uma lahayn ficilay shabahday ay ism goormuu camal falaa lishibhi ism goormuu camal falaa lishibhi alficla ow tadamunihi macna alxarfi labadaasu ku camal falaa goormuu caamil noqdaa ism ism wuxuu caamil noqonaa ida ashbaha alficla markuu ficil shabaho kasmi lfaacili wasmi lmafcuuli wamhilati mubaalaqa wakayrihima kuwaasoo kale wakayrihim hmm. amase wakayriha hada waa laisga celshaa jamci marka isimka wuxuu camal falaa ida ashbaha alficla markuu ficil shabaho ow amase tadamana macna alxarfi xaraf macnihiisa markuu koobsado mudaaf muxuu camal falaa jer mudaafiley buu jira soo maaha xiluu jere litadamunihi macna alxarfi xaraf ilaa idaafada maxaan dhihi jirnay bimacnaa min oo bimacnaa fi oo amase bimacnaa eh, bimacnaa la saddexdaas eed soo maha saddexdaas xaraf macnahood yu wataa mudaafka mudaafkaa wata iskama camal fali kar isimkaa asal maan inu camal falo marka isimku goormuu camal fala laba bis ah, idaa ashbaha alficl amase idaa tadamana macna alxarfi ah, idaa ashbaha macna alficli wa idaa ashbaha alficla waa goorma kasmi lfaacil wasm mafcuul amilatu mubaalaga ismu tafdiil sifa mushabac kuwaasoo kale wey haye litadamunihi macna alxarfin waa goorma waa mudaafka oo mudaafiliga jira marka caamil muxuu noqon karaa ficil muxuu noqon karaa xaraf muxuu noqon karaa ism intaba noqon karaa asal yaa u ah ficil su-aal marka laiska weydiy maxuu camal falay ma lagu dhahaa asal wax la iskama weydiiy asal nin gurigiisii jooga ma la yidha xaa ku keenay guriga miyaa la dhihi kara ma la yidha asal waxba iskama weydiiyo wixii soo diriyo ah laiska weydiiyo asal wax laiskama weydiiyo waa yahay bisababi lcawaamili caamilyaal sababtoodna uu isla bedelo aakirku cawaamishii addaakilati ay daalibati mid dalbayda ahaatay caleyhi isimka korkiisa cawaamisha waa inay dalbaydo isimka addaakilati aan uga lexleexayn oo uleenaha addaalibati waa ka fiican sababtoo ah mararka gabal anaanba u jeedinba caamil galayba hadda zaydun qaa'imun zaydun caamil galay miyaad ujeeda adiga laakiin waa dalba ibtidaa'igaasaa dalbaya in la rafciyo haddaad tiraahdo fariiqan kadabu fariiqan yaa nasbiyey kadabu sooma ma hadda fariiqan macaamila galay waaba uu ka dambeeya maba gelin laakiin waa dalba war mafcuulaan rabaahu le war mafcuul raadi raadiyo mafcuulu raaday waa dalbaaba kadabu yay beeniyeen fariiqanay beeniyeen ficilkiiya dalba horaaba mafcuulki waa kana lii waa dalba marka caddaaliga tiya macno weyn iyadaa macno weyn cawaamishii addaakilati haye tanu hadde alcawaamil sow jamc maahan haye addaakilat soo mufrad maaha hadda nacti iyo mancud hays mudaafaqeen soo maahan qaacidadu ha haddan hadda soo marnay waay ha ti aad hadda soo marnay dadaan ogeyn hadda lasoo maray waa tii la soo maray wa jamcu lkafrati lima laa yacqilu alafsaxu lifraadu fiihi jamculkara limaa laa yacqil yaa afsax u ah in laga sifeeyo mufrad wadalika tusaalihii isimkii mucrabkaa tusaalihiisii ka zaydin oo kale weeye zaydin caamil zayd u iska ahaa geli caamil rafciya jaaa zaydun caamil nasbiya ra-ytu zaydan caamil jara marartu bizaydin waa kaasa aakirkii waa kaas sifadiisa isbedele marka meeqa shardi uu sheegay muxramka maa yatagayaru aakhiru waa laba shardi tagayur horta aakir in la helo maxaa baxay tagayur hadii la yidhi waxaan aakirba isbedelayn sida haaulaai kale waa mabni aakirkaa la yidhi ee maxaa ku baxay awelka iyo awsudka awelkaa isbedelay falsun fulaysun aad tiri ama aflus aad tiri taasoo kale ixraab lama yihi muxrabnimana calaamad uma ah shar qeydka saddexaad muxuu yahay bisababil cawaamili tagayurka caaqilka bisababi cawaamili waa inuu yii maxaa baxay bisababi luqa hadduu yihi waxaa tihi jalastu xayu jalasa zaydun jalastu waan fadhiistay xayu meelaan fadhiistay markaasaa tihi xaya meel kalaan fadhiistay markaasaa tihi xayi waa dhigi karta saddex luqaba ayadi ku banaan yihin luqadaa sida ma ahe caamil kala bedela mal hal caamilaanu ku jiro jalasa ku jirta marka taasoo kaleeto waay mucrab calaamad uma ah ee waxaa la calaamad mucrab waxa u ah isbedel oo caamil keenayo kaasa u ah kaasa u ah wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu waslama wbaarak calaa nabiyina maxamed waqtigii anaga dhamaaday